alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira maantay taarikhdu tahay kun afar boqol lixiyo afartankii hijiriga bisha rajabna ay tahay lixiyo labaatan waxaynu bilaabi doonaa nawaaqid alislaam alcashara baynu insha allahu tacaala bilaabi doonnaa iyadoo silsiladdii aynu wadnay qaybtii koowaad uu yahay kitaabka saddexaad laba kitaab oo ka mida aynu soo dhammaystirnay baynu kitaabkii saddexaad insha allahu tacaala geli doonnaa inta aanan gelin waxaan ka hormarinayaa eh, in yar oo muqaddime ah oo ku saabsan baabka ugu horrayn baabkan barashada la baranayo waa loo baahan yahay waxyaalaha lagu gaaloobo oo milladda iyo diinka lagaga baxo in la aqoonsado la barto way tahay si looga taxadiro laysaga ilaaliyo maqsuud yacni sharcigana weeye in markaa la bartaa waxaana loo baranayaa si laysaga ilaaliyo looga taxadiro haddii aan la baran layskama ilaalin karo haddaan la baran layskama ilaalin karo allah waxa uu yidhi wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin marka waddada mujrimiintu inay caddaataa waa maqsuud sharci ah qur'aankana waa laynoogu caddeeyaa gaalada iyo waxa gaalnimada lagu gaaloobo waa laynoogu caddeeyaa si laysaga ilaaliyo aan loola iman aan loogu dhicin wuxuu ka warramaa allah oo qur'aanka uu ku sheegaa dadka gaaloobay waxay ku gaaloobeen laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa yacnii kufri baa allah sheegaya waa gaaloobeen kuwa yidhi ina allaha huwa almasiixu bnu maryam maxaa laynoogu sheegayaa xukunka arrinkaasaa laynoo caddaynaya inuu gaalnimo yahay si aan loogu dhicin cidda ku dhacdana loo ogaado inay gaalo yihiin oo milladda ka baxeen yacni saasaa markaa laynagu sheegaya laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalitu halaaa yacni waa gaaloobeen kuwa yidhi allah waxa weeye saddex ayuu ka mid yahay saddex laysu geeyo isku ilaah ah ayuu mid ka mida yahay kuwa yidhi kiristaanka qaarkood baa sidaa yidhi iyaguna waa gaaloobeenoo milladda waa ka baxeen wain atactumuuhum inakum mushrikuun gaaladii haddaa ku adeecdaan bakhtigu waa xalaal haddaad ku adeecdaan oo idinkuna xalaal ku sheegtaan ama xalaal u caqiidaysaan inuu bakhtigu xalaal yahay waxaad tihiin mushrikiin baa allah yidhi haddamaaragta ashyaa badan baa laynoogu sheegaa misaal ahaan laakiin ay ka mid yihiin ashyaadaasi ay ka mid yihiin waxaa laynoo sheegaa axkaamta uu leeyahay kufrigu iyo gaalnimadu axkaamta ka dhalanaysaa laynoo sheegaa wa xukmuhu fi alaakhira gaalku markaa naar inuu gelayo naartana ku waarayo abadal aabaadna ku sugnaanayo waxaa laynoo sheegaya mushrikiinta inay gaalo yihiin oo milladda ka baxeen yacni naar inay markaa qatcan u taho naar ay gelayaan jannadu inay xaaraan ka tahay innahu man yushrik biillaahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu annaar yacnii allah wuxuu inoo sheegayaa cidda allah u shariig yeesho shirkigaa ku dhimata inay jannadu xaaraan ka tahay buu allah sheegayaa inaanu allah u dembi dhaafayn buu sheegayaa ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa kullu dalika waa taxdiir shirkiga iyo kufriga laynooga digaayo weeyaan oo nusuusta ku soo aroortay kitaabka iyo sunnada yacni marka laynoogu sheegayo laynoogu caddaynayo marka in la barto gaalnimada iyo waxyaalaha lagu gaaloobo si laysaga ilaaliyo waa arrin aad yo aad u muhima weeye xudayfat bnulyamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can alkhayri wa kunta as'aluhu can ishar dadku waxay ahaan jireen rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaar weydiiye khayrka oo khayrka ka waraysta anna sharkan weydiin jiray oo ka waraysan jiray makhaafata an yudrikanii wa fii lafdin makhaafata an aqaca fiih waxaan u waraysan jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam sharka u weydiin jiray baqasho aan ka baqanaayo inaan ku dhaco ama inuu sharku isoo haleelo isoo gaadho xadiiska saxiixa saasaa xudayfat bnulyamaan uu tilmaamaya qofka aan sharka baran oo aan shirkiga iyo gaalnimada baran si uga taxadiro wuxuu ku dhici karaa shirkigii iyo gaalnimadii isagaan garanayn inuu ku dhacay caraftu shara laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ashara min annaasi yaqac fiihi wa xikma sharkaan bartay sharnimo uma baran laakiin waxaan u bartay saan isaga ilaaliyo waman laa yacrif ashara min annaasi yaqac fiihi ku kastoo aan sharka baran oo dadka ka midi waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanayn uu shar yahay waa midda kale barashada khayrka iyo tawxiidka iyo iimaanka la baranaayo waxa lagama maarmaan u ah shirkiga iyo gaalnimada in la barto ayaa asal u ah oo yucrafu shayu bididdi shayga waxaa lagu gartaa lidkiisa lagu gartaa qofka aan e, shirki iyo gaalnimo garanayn tawxiidna garan maayo qof aan bidcada garanayn sunnadana garan maayo yucrafu shayu bididdi shayga lidkiisa lagu gartaa lagu aqoonsadaa alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla walow shaaa lajcalahu saakina uma jacalna ashamsa calayhi daliila mawdicu shaahid allah wuxuu inoo sheegayaa qoraxdu inay dadka tusinayso garansiinayso hadhka suma jacalna ashamsa calayhi ay cala adilli daliila marka waxaa laga fahmayaa lowla ashamsu lam yucraf idillu qorraxdu haddaynay jiri lahayn hadhka lama garteen marka yucrafu shayu bididdi waa sababta qur'aanka laynoogu sheego ashyaada isku liddiga ah yacni marka laysu raaciyo marka gaalnimo laga warramo iimaan baa laga warramaa marka shirki laga warramo towxiid baa laga warramaa marka makhluuq laga warramo khaaliqaa laga warramaa marka sharka laga warramo khayrkaa laga warramaa marka xalaasha laga warramo xaaraantaa laga warramaa marka mu'miniinta laga warramo gaalada laga warramaa marka ahlu jannaha laga warramo ahlu naarka laga warramaa wahaakada kada qur'aanku waa mahaaniya allahu nazla axsan alxadiisi kitaaba mutashaabiha maaniya waa labalaba labalaba markaa isku liddi ah ayaa qur'aankii lagu sheegaya laga warramaya waa si si fiican loogu fahmo oo loo garto marka yacni kufriga in la garto oo shirkiga la garto oo la aqoonsado si looga taxadiro waa arrin aad iyo aad u muhiim ah maadaama dhibaatada gaalnimadu ay leedahay aad u weyn tahay aynay sababayso cadaab abadi ah aynay tahay acdam almuxaramaat shay ilaahay xaaraantinimeeyey shayga ugu weynaanshaha badan ee ugu xaaraannimada badan waa in barashada la baranayo iyo taxadirka laga taxadirayaaba waa aad yo aad u bataa waayo khasaare abadiya ah ayaa gaalnimadu sababaysa khasaare abadi ah ayay sababaysaa marka aad iyo aad wax u muhim ah in la bartaa aad bay muhim u tahay takfiirku sidiisaba horta marka hore waxa weeye waa xukun sharci ah maha xukum caqli oo caqliga la yskaga garan karo waxay ahlucilmigu yidhaahdaan altakfiiru xukmun sharciyun waa xukmi sharci oo sharciga loo nisbeeyey wey waa sharciyun maxdun waa sharci baraxla laa yudraku bilcaql mid caqliga lagu haleelaayo maaha ee waa mid sharcigii nusuusta lagu garan karo waa xaq allah iyo rasuulkiisa u sugnaaday weeye waatuu alcallaamatu ibnuqayim yidhaahdo alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binnasi yahbutu la biqowli fulaani man kaana rabu alcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka lkufraani alcallaamatu ibnuqayim kitaabkiisa ashaafiyat alkaafiya waxa uu ku yidhaahdaa alkufru xaqu llaahi uma rasuulihi wuxuu u jeedaa altakfiiru xaqu llaahi uma rasuulihi kufri buu cabiray laakiin wuxuu uga jeedaa almuraadu bihi takfiir gaalaysiinta uga jeedaa gaalaysiinta cid lagu gaalnimo xukminayaa wa xaqi ilaahay iyo xaqi rasuulka sala allahu aleyh wasalam weeye binnasi yahbutu la biqowli fulaani nas buu ku sugnaadaa laakiin hadalka hebel kuma sugnaanayo sheekh hebel baa gaalaysiiyey laa yakfi kuma filla waxay u baahan tahay daliil yacni muxuu ku gaalaysiiyey ma nas baa loo hayaa allah iyo rasuulkiisaa gaalaysiiyey ma qur'aankaa lagu gaalaysiiyey mise sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam baa arrinkaa inuu gaalnimo yahay lagu sheegay mise culammada islaamkaa ku ijmaacay marka hebel baa yidhi kuma filla hebel baa yidhina xujo maaha alkufru xaqu llaahi suma rasuulihi binnasi yahbutu la biqowli fulaani nas buu ku sugnaadaa hadalka hebel kuma sugnaado hebelkaasi kuu doonaba ha noqdo cid alla ciddii rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo hadhay shaksi walba hadalkiisu wuxuu u baahan yahay daliil aqwaalu ahli ilcilmi yustadallu laha walaakin laa yustadallu biha waa qaacido culammadu sheegeen waana qaacida saxiixa aqwaasha culammada yaga wax loo deliishadaa deliil loo raadiyaa laakiin yaga lama deliishado yaga lama deliishado waayo qowlka caalimku mahma balaga imaam ha noqdo caalim ha noqdo caalim salafkii ka mida ha noqdo caalim khalafka ka mida ha noqdo wuxuu u baahan yahay deliil lianna ra'ya kulli caalimin duuna arasuuli sala allahu alayh wasalam bayna sawaabin wa khata' caalim kasta qowlkiisa iyo ficilkiisu caalimkaasoo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka yacni marka ka soo hadhay hadalkiisu wuxuu dhex yaallaa sawaab iyo khata' wuxuu aqbali karaa khata' iyo sawaab ha noqdo imaam ha noqdo yacnii ha noqdo taabici ha noqdo xataa saxaabi ha noqdo yacni caalim kasta waxa weeye oo min atbaaci arasuula sala allahu alayh wasalam ijtihaadkiisu khata iyo sawaab buu dhex yaallaa ida xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama faijtahada faahطa'a falahu ajrun hadda ma aragta alkufru xaqu llahi uma rasuulihi binnasi yahbutu la biqowli fulaani man kaana rabu alcaalamiina wa cabduhu qad kafaraahu fadaaka dulkufraani kii rabbulcaalamiinku gaalaysiiyey iyo addoonkiisii oo rasuulkiisana ahaa sala allahu alayh wasalam oo nebi muxameda calayhi salaatu wasalaam kay gaalaysiiyeen fadaaka dulkufraani kaasi waa kii kufriga u saaxiibkaa weeye kaasaa gaal ah kaas ayaa gaal ah marka mas'aladani waa mas'alatu nusuus aw mas'alatu ijmaac haddii masalada ijmaac ku sugnaadana ijmaac saxiixi ku sugnaado wuxuu noqonayaa xuja sharciya ijmaaca saxiixina waa inuu marka uu yahay ijmaac khilaaf maxfuuda yacni marka waxa weeye masaa'il eh, khilaaf maxfuudi ku sugan yahay ayaa waxaa la odhanayaa markaysaa bacdii culammada ka midii laga yaabaa inay yidhahaan waa ijmac wa hada laa yakfi kuma filla waa inay noqotaa ijmaacaasi mid saxiixa way noqdaa maha iddicaa ijmaac la sheegto aan saxiix ahayn masalo qadiiman wa xadiisan salafan wa khalafan la ysku khilaafsanaa oo casri ka mid a ah cusuurta oo lagu ijmaacay aynay jirin ijmaac in lagu sheegtaa ma suuragala ah. yacni sheegashadana kuma sugnaana sheegashada mid ku asaxaya ma aha wuxuu ibnu taymiya yidhaahdaa haddii masale ijmaac lagu sheegto oo laba caalim ay soo naqliyaan khilaaf ay soo naqliyaan labada caalim oo midkoodka kale aanu ka qaadan khilaafku waa sugnaanayaa ijmaacaasina wuxuu noqonayaa mid aan sugnayn hadalkaasi wuxuu ku sugan yahay majmuuc fataawaha ayuu markaysa markaa ku sugan yahay hadalkaa sheikhu mujalladka sagaaliyo tobnaad inuu ahaa baan filaya labada caalim markuu leeyahay laba caalim oo midkoodka kale aanu ka qaadan wuxuu tilmaamayaa yacni markaa laba shaahid inay markaa yihiin oo shahaadadii ay ka markhaati kaceen masalada khilaaf inuu ku sugan yahay shahaadadoodii waa maqbuula oo waa la qaadanaya waxaan odhanayaa ijmaacan waxaa lagu xambaaraya cadamu alcilmi bilmunaasic ama bilmukhaalif cidda ijmaaca sheegatay inaan wax khilaafa ogeyn buu ijmaaca ku sheegtay marka waa nafyi ma shahaada calaa nafyin uu leeyahay marka waxa weeye mar haddan masaladu markaa noocii macluum min addiin bidaruura ahayd mar haddaynay ahayn ijmaaceedu wuxuu noqonayaa sheegashada la sheeganaya cadamu alcilmi bilmunaasic ama bilmukhaalif mukhaalif inaanu ogeyn saasuu noqonaya markuu sidaa noqdana yacni midna waa naafi midna waa muhbit ka ijmaaca sheeganaya waa naafin lilkhilaaf khilaaf buu nafinayaa ka khilaafka markaa sheeganayaana waa muhbitun lilkhilaaf qaacidadana waxay tahay almuhbit muqadamun cala annaafi saasuu u taxriirinaya muhbit lkhilaafi muqadamun cala naafiyi ka khilaafka sugaya laga hormarinaya ka nafinaya waayo qaacida sharciya waxay tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi nafyi cilmigu waa dhacaa saxaabada qaarkood baa masaa'isha qaarkood nafyi cilmi ku samaynaayey markaasaa saxaabada qaarkood ay sugayeen waxay saxaabadaasi nafiyeen misna caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxay tidhi man xadaakum ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam baala qaa'iman falaa tusadiquuh ma kaana yabuulu ila qaacida xadiiska tirmidiga ahlucilmiga qaarkoodna ay taxsiiniyeen ku kastoo idinka warramo idiin sheegay caaisha tidhi radia allahu canha wa ardaaha rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu kaajay isagoo taagan ha rumaysannina caaisha odhanaysa umm lmu'miniin zawju nabiy sala allahu alayh wasalam falaa tusadiquuh ha rumaysanina bay tidhi maa kaana yabuulu ilaa qaacida ma kaaji jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo fadhiya mooyaane xaaluu fadhiyo mooyaane xaal kale ma kaaji jirin waa nafyi laakiin nafyigaasi waa nafyu cilmin ogaalkeeda ka nafyida sida ay sheegtayna waa sida haalibka ahaydee nebigu samayn jiray haalibu axwaalih waa inuu fadhiga ku kaaji jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo fadhiya uu kaaji jiray sala allahu alayhi wasalam laakiin waxaa jirta xaalad naadira jirta xaalad naadira oo cudurdaar keensaday baa jirta amaba jawaaska uu caddaynayey ama cudurdaar kale uu keensaday oo ah inuu hal mar ku kaajay isagoo taagan xadiiskaasina uu ku sugan yahay saxiixyada ku sugan yahy dahaba ilaa subaatati qawmin fabaala qaa'ima saxiixaanu ku sugan yaho xadiiskan baa sixo badan yacnii qola markaa meelay kudaafadii qashin ku qubaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tegey dabeedna wuxuu kaajay isagoo taagan bacdu ahlicilmi waxay yidhaaheen xanuun baa markaa sababay yacni markaa dabeedna markaa cudurdaarkaas ayuu ugu kaajay taagnida halkaa mar inuu bannaanaanshaha caddaynayeyna waa dhici kartaa oo wakhtiga qofku ka aamin qabo najaasadii markaa inay gaadho inay jaa'is noqonayso markaysagaa inuu ku kaajo saas markaa inay xaalaadka qaar bannaanaanayso taasna waa aqbali kartaa marka nafyiga caaisha ay sheegtay waa nafyi cilmin marka muhbitkaa la hormarinaya ogaalkeeday ka nafyideen haakada masaa'il badan oo badanoo noocaasoo kalea jira masaa'il mutacadida oo sidaasoo kale ayaa jira marka khulaasadu waxay tahay cidda marka waxa weeye marka ijmaac ku sheegatay mas'ala dhanniya oo aan marka waxa masaa'isha qaciga aan ahayn yacni macluum min addiin bidaruura ashyaadaan ahayn ciddii ijmaac ku sheegatay ijmaacoodu wuxuu noqonayaa inaynay mukhaalif ogeyn ayuu noqonaya haddaan wax khilaafa la soo naqlin waa la ictimaadaya waa la cuskanaya haddii laakiin markaa khilaafku u sugnaado casriga lagu sheeganayo laftiisa markaysaga inuu khilaafkaasi jiray wuxuu noqonayaa mid waxa weeye markaa cidda khilaafka isbaatinaysa in la hormarinayo qaacidada ah inamaa aqwaalu ahlicilmi inama yustadallu laha walakin laa yustadallu biha ibnu taymiya waa sheegaa yani waxaanay ku sugan tahay majmuuc fataawahaba hadalkiisu ku sugan yahy waxaan filayaa mujalladka lixiyo labaatanaad inuu ku sugan yahay safaxaadka waxba ma soo qoran laakiin ishaaradan ugu danlay marka ijtihaadada culammaduna khata iyo sawaab inay dhex yaalliin waa sheegaya xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam idaa xakama alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtahada faakhtaa falahu ajrun marka khata iyo sawaab aqwaasha culammadu inay dhex yaalleenna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tilmaamay oo khata iyo sawaab ay aqbalayaan taasna waa tilmaamay waxaynu kaloo tilmaamaynaa masaladani maadaama takfiirku yahay yacni markaa sharciyun maxdun uu yahay arrin caqliga keliya lagu garan kara maaha waa xukmi sharci ah waana sharciyun maxdun kuma sugnaanayo caqliga keliya mid ku sugnaanaya ama lagu ogaan karo ma aha waxan baa gaalnimo ama waxan baan ahayn saas aawadee marka xujo la waayo in la yidhahdo macquul miyay tahay inay saas noqoto macquul miyay tahy inay gaalnimo noqon weydo yacni marka baabkani ma aha baab markaysa marka caqliya maaha waa baab sharci ah waa axkaam sharciya yacni yutalaqaa min asharci sharcigaa lagala kulmaa adiladana waxaa laga raadiyaa xagga sharciga laga raadiya hadday sugnaato waa la aqbalaya haddayna sugnaanna yacni mid marka waxa weeye yacni markaa eh, caqli ku sugnaanaysa ama wax la mida ama ra'yi iskaga sugnaanaysa ma aha waxaynu kaloo tilmaamaynaa eh, waxyaalaha lagu gaaloobaa waa fara badan yihiin ashyaa fara badan baa lagu gaaloobaa nawaaqidulislaam waa cashara ha u qaadanin xasri inay tahay ama koobis ay tahay waynu ka hadli doonnaa kollay hadalka sheikha ayaynu markaa markaynu joogno aynu ku sii sharxi doonnaaye ashyaada lagu gaaloobaa waa fara badan yihiin tobankanna kuma koobna waa baab waasicoo ballaadhan weeye waxaa lagu gaaloobaa waxay leedahay sida marar fara badan aynu caddaynay oo kutubta caqiidada muxaadaraadka gaarka ah yacni duruusta tafsiirka inta mid walba waa ku caddaynay waxaa lagu gaaloobaa inay leedahay odhaah keliya walow camal iyo ictiqaadiyaanu raacin odhah keliya qofku uu ku hadlay buu milladda kaga bixi karaa ku gaaloobi karaa ou noqon karaa kaafirun billaah wuxuu ku gaaloobi karaa ficil keliya oo aan odhaah iyo ictiqaad midnaba raacin wuxuu ku gaaloobi karaa caqiide keliya oo aanu kuna hadlin samaynna oo wax camala oo jawaarixda ka dhacaya iyo wax markaa odhaahi midnaba ayna raacin ictiqaad faqad buu ku gaaloobi karaa milladda kaga bixi karaa wuxuu ku gaaloobi karaa shaki keliya ictiqaad jaazima wax laga rabay hadduu ka shakiyo bimujaradi shaki ayuu ku gaaloobi karaa haddamaaragta inay ashyaadaasi israacaan shardi ma aha taa marar badan baynu caddaynay yacni duruusaha tafsiirkaynu ku caddaynay muxaadaraadka masaa'il alkufri waaliimaan baynu ku caddaynay muxaadaraadkii ku saabsanaa alkufru anwaacuhu wa asbaabuhu oo waxa weeye markaa ayaynu ku caddaynay kutubta caqiidadaynu ku caddaynay waa mawduuc marka waxa shaa'ica tasjiilaadka iyo waxyaalaha duubanna ay ku jirto dadka qaarkood waxyaalahay dacwa salafiya ku tuhmayaan oo u nisbaynayaan khaas ahaan ay noo nisbaynayaan oo ah waxay qabaan camal laguma gaaloobo ama waxay qabaan in kufriga ku kooban yahay istixlaal ama ku kooban yahay juxuud ama ku kooban yahay takdiib ama ku kooban yahay ictiqaad waa kadibun lahu quruun waa been beengeesa leh iyagaana abaalkooda ilaahay bay kala kulmi doonaan waa iftiraa waa been camal keliya lagu gaaloobi karaa oo aan wax odhaahiyo wax ictiqaadi toonna raacin odhah keliya lagu gaaloobi karaa oo aan marka waxaweye ictiqaad iyo camal toonna raacin shaki keliya lagu gaaloobi karaa oo aan ictiqaad iyo oraah iyo camal midnaba raacin ashyaada lagu gaaloobaa kuma koobna ictiqaad keliya kuma koobna laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam allah wuxuu yidhi waa gaaloobeen kuwa yidhi allah waa ciisa bnu maryam kuwa yidhi waa gaaloobeen ba allah yidhi manaatul kufri muxuu allah ka dhigay qowlku ka dhigay qaaluu wactaqaduu miyuu ilaahay yidhi ma odhan miyaa allah yidhi laqad kafara aladiina actaqaduu ana allaha huwa almasiixu bnu maryam maya ma odhan ee allah wuxuu yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam manaatul kufri muxuu allah ka dhigay wuxuu ka dhigay odhaahda odrhodka la yidhi ayuu ka dhigay orodka waxaa loo jeedaa orod lagu yidhi biqasdin wa macrifa yacni markaa orod halmaan u soo baxay ma aha wa khata'u waa marfuuc ummadda khata' waa laga rafciyey qofku wuxuu ku halmaamaa yacni ummaddan waa laga dhaafay rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na masalada ku saabsan shuruudda iyo mawaanicda mar kalenu ka hadli doonnaa laakiin hadda ishaaradan uga jeeda yacni qowlkiisa qofka waxaa la ictibaariyaa waxa uu isagu markaa ogaan u yidhi ayaa la ictibaariyaa hadda ma aragta marka odhaahda kufrigaa qofkii ku hadlaa waa gaaloobayaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam qowlkaa lagu xidhay yarka odhaah keliya oo aan khata u soo bixin in loo badrheedhay buu qofku ku gaaloobi karaa milladda kaga bixi karaa haddama aragta yacni markaa wuxuu ku gaaloobi karaa odhah keliya ku hadlay ayuu markaa ku gaaloobi karaa oo milladda kaga bixi karaa camal keliyuu ku gaaloobi karaa musxafka hadduu ogaan isugu taago oo u badrheedho ama ogaan qaaduraadka iyo najaasada ugu tuuro yakfur isagaan xalaashan isagaan caqiidaysnayn inay bannaan tahay ee u qaba inay markaa aynay bannaanayn ayuu ku gaaloobaya istihzaa keliya uu la yimaado oo niyad ka ahayn aan dhab ka ahayn ee cayaayir iyo kaftanka ka a ah buu ku gaaloobi karaa milladda kaga bixi karaa qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulih kuntum tastahzi'uun qad kafartum bacda iimaanikum maxay ku gaaloobeen biistihzaa'ihim manaadku wuxuu ku sugan yahay aayadda lafteeda waayo waxaa laga tartiibiyey istihzaaga ay dheeldheeleen oo aayaadka ilaahay iyo rasuulkaba ku dheeldheeleen baa lagu laga dhigay inay gaalnimo tahay taasaa loogu gaalnimo xukmiyey haakada af aanu garanayn qofka haddii loo laqimo hadal uu moodaayo inaanay sidaas ahayn oo gaalnimo hadalku uu yahay isaguna aanu garanayn kuma gaaloobayo waayo macrifadii waxaan ma garanayn si kaluu moodayey inay tahay siduu moodayana waa noqon weyde ama uma qastina waa ku halmaamay akhta'a min shiddati alfarax xadiiskii ku soo arooray waa garanaysaane saxiixa hal kafar maa kafar ma gaaloobin hadalku ku hadlay gaalnimo waa tahay allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk buu yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu ka yidhi akhta'a min shiddati alfarax waa khata'ayo waa halmaamay faraxa uu farxay daraanshaha uu daran yahay daraaddeed ayuu la halmaamay ayuu la halmaamay hadda maaragta mu'miniintu markay ku ducaysteen rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa allah waa ka aqbalay qaala allahu qad facaltu in allaha tajaawaza can ummati alkhata'a waannisyaana wama stukrihu calayhi xadiis waa ta lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen laakiin masalada dee aayaadka qur'aankaabaa tilmaamaya walaysa calaykum junaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacammadat quluubukum marka ashyaada lagu gaaloobaa sidaasaa waxa weeye markaa ay u badan tahay kumana koobna juxuud iyo istixlaal iyo ictiqaad toonna kuma koobna qowl baatila weeye in lagu koobaa ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihiin ashyaada dhammaantood aynu sheegnay yacni mid walba gaarkiisa inuu gaalnimo u noqon karo oo mid walba gaarkiisa loogu gaaloobi karo odhaha keliya ama ficil keliya ama ictiqaad keliya ama shaki keliya yowmulbacsiga qofku hadduu ka shakiyo ictiqaad jaazima aanuu la iman yakfur milladda waa ka baxaya oo gaal buu noqonaya laakiin axkaamta adduunyo gaalnimadu waxay ku xidhan tahay waxa daahirka ah waayo axkaamu dunyaa waxay ku binaysan tahay ashyada daahirka ah axkaamu dunya cala adaahir saas aawadeed odhah iyo ficil bay ku saabsan tahay yacni waxa axkaamta adduunyo waxa wax lagu gaalaysiinaya waayo caqiidada qalbiga iyo shakiga qalbiga haddaanu qofku ku hadlin laa yatalicu calayhi axad qof daalacanayaa ma jiro yaana arrin haybi oo qarsoon weeye oo dadka ka qarsoon saas aawadeed baa munaafiqiinta qaarkood oo munaafiqnimo qarsanaya allah u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ogayn inay munaafiqiin yihiin wa miman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum inay munaafiqiin yihiin adigu ma ogid annaga og buu allah yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa faman qaala aw facala maa huwa kufrun kafar wain lam yaqsid an yakuuna kaafira id laa yaqsid alkufra axadun ila maa shaa allah asaarim almasluulku ku odhanaya ku kastoo yidhaahda ama sameeyo wax gaalnimo ah waa gaaloobayaa walow yaanu dooninbo u qasdin inuu gaaloobo oo gaal noqdo yaanu u qasdinboo doonine waa gaaloobayaa hadduu markaa shay gaalnimo ah ku hadlo oo lafdiga mukafirka uu qasday laba qasad baa kala jira mid waa la shartiyaa midna lama shartiyo ka la shardinaya waxaa weeye mukafirka lagu gaaloobaayo odhaahda inuu u qasday waa sharti shaygan lagu gaaloobayo inuu ku dhawaaqo waa inuu u qasday oo khata'an inuu soo bixin masalan sabbi buu la yimi oo allah caayayo ama rasuulkiisa caayaayo lafdigan wax ku caayayo inuu u qasdaa waa shardi caydan waa inuu u qasdaa waa sharti laakiin khata'na hadday u soo baxdo oo aanu uba qasdin lafdigan lafdigane lafdi kale u qasday oo ku halmaamay yani xaalka caynkaasa kuma gaalooba marka alqasdu lilmukaffir waa sharti alqasdu lian yakfura bihi laysa bishartin inuu u qasdo aad gaalowdid sharti maah isagaan u qasdin inuu gaaloobo waan doonayn inuu gaaloobo ayuu gaaloobi karaa miladana ka bixi karaa waa laba qisadoo kala duwan hadda ma aragta marka waxa weeye mukafirka inuu u qasdaa waa sharti laakiin inuu ku gaaloobo inuu doonaayey sharti maaha iyadu isagaan doonayn inuu gaaloobo ayuu gaaloobi karaa milladda ka bixi karaa ya waxaa qaacid ahaan culammada qaarkood ay yidhaahdeen man calima taxriima shayin wa jahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik ka shay xaaraannimadiisa garanaya laakiin cuquubada ka dhalanaysa aan garanayn waxba u tari mayso ciqaabta ka dhalanaysa ma garanayn masalan qof baa diinta islaamka caayey masalan wuu garanayay diinta islaamka in la caayaa inay xaaraantu aynay bannaanayn waa garanayay laakiin inay gaalnimo tahay ma garanayn gaalnimada ma ka baajinaysaa lafdigan cayda waa u qasday waa doonay inuu caayo inay xaaraan tahayna waa garanayn laakiin inay gaalnimo tahay ma garanayn wax ma u taraysaa ma ka baajinaysaa gaalnimada maya kama baajinayso ya miaalun aakhar baabka takfiirkaba ayaanan ka tusaalayn baab kale aan ka tusaaleeyo masalan qof baa garanayay dembi dunuubta ka mida inuu xaaraan yahay ka zina masalan zinadu inay xaaraan tahay waa garanayay laakiin zinada xadka ka dhalanayaa hadduu guur hore soo maray inuu rajmi yahay dhagax in lagu dilo ma garanayn haddaanu guur hore soo marinna inuu xadku jeedal yahay ma garanayn azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda ciqaabta ka dhalanaysa ma garanayn ma ka badbaadinaysa ciqaabtii maya mar hadduu xaaraannimada garanayay ciqaabtii kama badbaadinayso man calima taxriima shayin wa jahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik suyuudi wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa alashbaah wanadaa'ir qawaacidda uu ku tilmaamay ka mid tahay ma qaacida saxiixa qaacida saxiixa qofkii markaa garta xaaraannimada shay xaaraan yahay laakiin cuquubada ka dhalanaysa aan garanaynini waxba uma tarayso ciqaabta ka dhalanaysa ma garanayn kamana badbaadinayso ciqaabti masalan saxaabigii dihaarka sameeyey ee haweenaydiisa ku yidhi anti calaya ka dahri ummii in arrinkani xun yahay oaanu bannaanayn waa garanayay laakiin kafaaratu dihaar muu garanayn waayo xukunka kafaaratu dihaarku markaa maba soo deginba markii uu ficilka la yimid dabadeed buu soo degay xukunkii dihaarka oo la soo dejiyey aayaadka suuratu lmujaadila uga horreeya qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha alaayaat marka xukunkaasi markii hore munazalba ma ahayn intaanu samaynin ee markuu sameeyey dabadeed baa xukunkaa la soo rogo la soo dejiyey idan ma garanayn kafaarada ka dhalanaysa ma garanayn ila munazal ba markaa ma ahayne haddana markaa kafaaradiima ka badbaadisay yacni ma garanayn kafaarada ka dhalanaysa maya waxa la yidhi kafaaradii la kaalay ya kafaaradii baa la amray actiq raqaba nebigu kafaaradii buu amray inuu la yimaado calayhi asalaatu wasalaam haakada maaciz wuu sinaystay guur horena waa soo maray zinadana waa qirto nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam una qirtay zinada nebigu waa ku celceliyey ma khamru cabbay buu yidhi su'aaluu weydiiyey yacni waxa weeye markaa miyuu sakhraansan yahay ma taqaannaa zinadu waxay tahay marku waxa weeye meel walba uu isagu iska soo xidhay oo uu caddeeyey marka waxa weeye inuu sinaystay sinadana uu garanayo ayaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam in la rajmiyo dhagaxa lagu dilo saxaabadii baa rajmigii ku bilaabay dhagaxii marka dhagaxa xanuunkiisii u dareemay ayuu cararay dabeedna waa laga daba cararay waa la soo qabtay wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay igu celiya ina qawmii gharuunii wadakaruu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama khayru qaatilii waa rasuulkii igu celiya buuhi tolkaybaa i kediyey waxayna ii sheegeen inaan rasuulku idilaynin muu garanayn xadka zinadu inuu yahay rajmi isaga nisbadiis oo dhagax in lagu dilo xadku inuu yahay ma garanayn laakiin zinadu xaaraantay uu garanay saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ee rajminaayey maaciz kumay celin rasuulkii sala allahu aleyh wasalam ee amarkii uu nebigu siiyey fuliyeen oo istisxaabeen waayo amar bay haystaan ah marka dhagaxa ku dila isaguna ka noqosho iqraarkiisii uu ka noqday oo sariixa lama iman haddamaarad saxaabadu dhagax bay ku dileen nebigu kuma inkirin calayhi salaatu wasalaam muu odhan mar haddaanu garanayn xadka zinada muxsanku ama muxsinku zinadiisu inay tahay rajmi haddaanu garanayn cudurdaar bay u noqon lahayd oo inaad dishaan may ahayn ma odhan waa uu taqliiliyey dilka aysaa ku direen baabu takfiirna waa saasi leeg marka shayga hadduu ruuxu garanaayo inay xaaraan tahay shayganna uu yahay shay culammadu isku waafaqsan yihiin gaalnimadiisa oo ikhtilaafu lmadaahib aanu ku sugnayn laakiin ciqaabta ka dhalanaysa aanu garanayn waxba u tari mayso ma garanay ciqaabta ka dhalanaysa marka haddii waxaweye kafaara ka dhalanayso iyo haddii xad ka dhalanaayo iyo haddii waxaweye kufri ka dhalanaayo yacni kullu daalika kama baajinayso saas aawadeed baa nimankii istihzaaga la yimi ee nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada culammada saxaabadae quraada ku dheeldheelayey ee dhaleecaynayey waa garanayeen waxaasi inay xaaraantu aynay bannaanayn laakiin may garanayn inay gaalnimo tahay sida shaykhulislaam ibnu taymiya ba ku sheegay kitaabu liimaan alkabiir majmuuc fataawahana ku sugan mujalladka toddobaad ee laba boqol toddobaatan iyo saddex wuxuu odhanayaa waxay sameeyeen shay ay garanayeen inuu muxaram yahay walam yadunnuuhu kufran inuu gaalnimo yahayna umay malaynayn haddana maadaama ay garanayeen in waxaan ay xaaraan tahay gaalnimadii kamay baajin gaalnimadii kamay baajin marka waxa weeye calaa kulli xaal qasadka la shardinayaa waa alqasdu lilmukafir laakiin ma aha qasdun lian yakfura bihi muraadku maaha waxaynu kaloo tilmaamaynaa ashyaada lagu gaaloobaa waxay leeyihiin anwaac iyo asbaab anwaacda kufriga loo qaybiyaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa lix nooc bacdi ka midina afar nooc bay ku gaabsadeen lixda nooc ee gaalnimadu ay u qaybsanto anwaacdeedu bixasab alanwaac kufru takdiib kow kufru juxuud laba kufru kufrulcinaad ama kufru libaa' walistikbaarna waa laga cabbiraa waa kufriga diidmada iyo iskibrinta ku saabsan afar yacni kufrulicraab kufriga jeesiga ku saabsan yacni shareecadaba laga jeesto yacni kulliyan looga jeesto ama shay waxa weeye markaa la'aantii iimaan aanu jirayno aslu iimaan aan la helay in laga jeesto aan la danayn lana rumayn lana beenin ama kulliyanba looga jeesto waa kufru icraab nooca shanaad kufru nifaaq waa kufriga munaafaqnimada waa in gaalnimadana la qarsado iimaan iyo islaamnimona la muujisto waa ka shanaad kufrunifaaq weeye iyo kufru shaki iyo kufriga shakiga ku saabsan yacnii lixdaa nooc ayaa bixasab alanwaac marka laga hadlaayo loo qaybiyaa kufriga waana sida alcallaamatu bnulqayim uu u qaybiyey kuna tafsiiliyey kitaabkiisa madaarij saalikiin uu ku tafsiiliyey ahlucilmiguna qaatibatan ay sheegeen oo ay tilmaameen kufru takdiib iyo kufru juxuud maxay kale yihiin kufru takdiibku kuwa markuu daahiran wa baatinan ka beeninaayo yacni kufru takdiib baa la yidhahdaa waa kufri ku dhisan jahli maxdiya ku dhisan xujadii ha ku ooganto laakiin yacni waxa weeye uma qabo inay sidaa tahay marka daahiran waa baatinan waa ka beeninaya kufru takdiib baa la yidhaahdaa nooca labaad waxa la yahay kufru juxuud kufru juxuudku waa maxay waa qof qalbiga ka rumaysan oo ka yaqiinsan oo ka garanaya laakiin afka ayuu ka beeninayaa oo ka inkiraya dadka qaarkood garashada ictiqaadka aynay garanayn waxay moodayaan juxuudku inuu yahay arrin qalbi ah juxuudku waxa weeye waa alinkaar bacda alcilmi waa shay daahir ah oo waxa weeye marka afka laga inkiraayo iyadoo qalbigii laga yaqiinsan yahay oo laga garanayo wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa waa dafireenoo afkay ka dafireen iyagoo qalbiyada ka yaqiinsan oo naftooda ay yaqiinsatay yaqiintii qalbigoo jirtaa laynoo sheegay in markaa ay inkirayaan waa alinkaar bacda alcilm qaala laqad calimta maa anzla haulaa'i ilaa rabu asamaawaati waalardi basaa'ira wa inii la ya fircawnu mahbuura cilmigii iyo ictiqaadkii iyo yaqiintii qalbigu way jirtaa laakiin afka ayuu ka inkiraya marka takdiibkii qalbigu ma jiro fainahum laa yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun qalbiga kaa beenin maayaan laakiin aayaadka ilahay bay afka ka dafirayaan oo afkiiyo qalbigaba miday kaa wada beeninayaan ma ahee qalbiga iyagoo ka garanaya oo ka yaqiinsan bay afka ka beeninayaan fa innahum laa yukadibuunaka walakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun haakada marka juxuudku yacni iyadoo yaqiinti jirto oo ictiqaadki jiro ayaa haddana marka waxa weeyaan markaa la inkirayaa oo afka laga dafiraya marka juxuudku waa shay daahira shay daahira wey maaha shay waxa weyaan marka qalbiga maaha ta daahiran wa qalban laga inkiraayo waxaa la yidhaha takdiib baa la yidhahdaa aayaddana waa lagu kala farqiyey takdiibka iyo juxuudka ahlu cilmiguna saasay u tilmaameen nooca markaa saddexaad kufru alibaa walistikbaar baa la yidhaahdaa waxaa laga qaatay ilaa ibliisa aba wastakbara saasaa kufru liba walistikbaar loo yidhi kufru cinaadna waa layaha waa bimacnan waa isku macna waa kufriga diidmada iyo iskibrinta ku dhisan yacni waxa weeye sharcigii waa laga kibrayaa waana la diidayaa iyadoo la iska korraysiinaayo laga kibraayo waa kufru cinaad waan garanayaa buu leey inay saa tahay laakiin ma yeelaayo ma yeelaayo isagoo marka waxaa necab oo waxa weeye markaa diidaya oo iska kibrinaya amaba necab ayuu marka waxaa diidaya marka kaas waxaa la yidhaha kufr cinaad ama kufru iba walistikbaar waa kufrigii ibliis wey kufriga ibliis ma ahayn juxuud mana ahayn takdiib ee wuxuu ahaa kufru iba walistikbaar ama kufru cinaad buu ahaa nooca marka kale waxaa la yidhaha kufru nifaaq waa kufriga munaafaqnimada waa gaalnimo la qarsado iimaan iyo islaamnimona la muujisto waa waadix waa la garanaya kufru shaki waxa weeye waa kufri qalbiga ka dhacaya dadku ma ogaan karaan haddaan lagu hadlin laakiin marka lagu hadlo uu yidhahdo waan ka shakisanahay yacni rasuulka xaqnimadiisa amaba uu yidhahdo waan ka shakisanahay yacni bacsiga ama qiyaamadu inuu jiro waa gaaloobayaa yacni fii axkaami dunyaabna waa lagu gaalaysinaya yacni waayo shakigiisii buu idhaariyey ma isagaa ku dhawaaqay laakiin lowla haddaanu ku dhawaaqi lahayn yacni waxa weeye marka maynaan ogaanin hadduu xataa been ku sheegayo warka ku saabsan waan ka shakisnahay waa gaaloobayaa oo waxay noqonaysaa markaana maqaaladda ama odhaahda inuu ku gaaloobay ayay noqonaysa ictiqaadku ictiqaadsanaana waxa u tari mayso yacni waayo kufrigii ayuu ku dhawaaqay oo ikhtiyaaran uugu hadlay iyadoo cid markaa dirqida iyo yacni markaa khata iyo halmaan iyo waxba ayna jirin ayuu camdan si ogaana ula kaca ugu hadlay marka mar layba waa gaaloobaya hadduu yidhahdo waan ka shakisnahay ictiqaadka jaazimka wixii laga rabay yacani waa kufrinaya lakiin hadduu ku dhawaaqi waayo qarsado cindallaahi buu markaysagaa noqonayaa yacni markaa gaal noqonaya waa kufri khafi ah munaafiqiin baanu markaa la xukum noqonaya yacni waxa weeye culammada marka afarta ka dhigaya yacni kufru shakiga waxay gudagelinayaan nifaaqay markaa gudagelinayaan haakada nooca kale waxa waa kufru icraab shareecadiiba markaysaga ama islaamnimadiiba kulliyan haddii looga jeesto wa inoo iman doonaayo markaa nawaaqidda kollay tobankaabay ka mid tahay oo waata ugu dambaysa man acrada can diin illaahi laa yatacalamhu walaa yacmalu bihi marka tafsiilkeeda halkaasaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacaala waxa weeye isaguna kufru ixraad baa la yidhaahdaa marka halkaas baynu kusii tafsiili doonaa taasi waxay ku saabsan tahay anwaacda uu qaybsamo yacni kufrigu taasay ku saabsantahay laakiin asbaabta qofku ku gaaloobayo odhah kastoo gaalnimo u yidhaahdo oo ikhtiyaaran u yidhaahdo waa ku gaaloobaya milladuu kaga baxaya ficil kastoo daatadiisa kufri akbara u ana waa ku gaaloobaya milladuu kaga baxaya ictiqaad kasta yacni oo gaalnimo ah oo u caqiideeyana waa ku gaaloobaya marka waxa weeye asbaabulkufrina shay kastoo mukafira ashyaada mukafiraadkii way fara badan yihiin tobankanna kuma koobna waynu caddayn doonnaa insha allahu tacaala ahlucilmiga qaarkood oo markaa cabbiray oo culammada sharaxday ka mid a ah, inay yidhaahdeen nawaaqid alcashara ayaa nawaaqidda kale oo dhammi u noqonayaan amaba yidhi munxasir bay ku tahay qaarkood ay yidhaahdeen way ku kooban tahay ama qaarkood ay yidhaahdeen tobankani waa inta laysku waafaqsan yahay keliya yacni markaa laakiin kullu dalika wa akhta' sabab ma maaha saxdu waxay tahay kufriyaadka lagu ijmaacsan yahay iyo nawaaqidda lagu ijmaacsan yahay toban waa ka badan tahay iyo labaatanba waa ka badan tahay shay kastooo gaalnimo ah yacni waxa weye walow kuwan yeenin uma noqonbe dee daatadee gaalnimo u noqonaysa qur-aanka aayaadkiisu lix kun iyo laba boqol iyo soddon iyo lix aayadood weeye cadilkuufi marka lagu tirinaayo waa lix kun laba boqol soddon iyo lix cadadka kolay markaysaga meelaha aayadda laga yeelaya meeshaan laga yeelayn bacdi culammadu markaysa amaakinta qaarkood isku khilaafaan waa jirtaa marka cadadka kolay yaani waxa weye caddi lkuufi yani waxa weyan wa waa qadarkaas aayad kastoo aayaadka qur'aanka ka mida oo la inkiraa waa gaalnimo miladdana waa laga baxaya waa lagu gaaloobaya yacnii shay kasta oo ilaahay xaaraantinimeeyey oo diinka islaamka loogu yaqaano daruuro loogu yaqaano inay xaaraan tahay qofka caqiideeye ama ku sheega inay xalaal tahay waa gaaloobaya miladu ka baxaya waajib kastoo waajibaadka shareecada ka mid a oo diinka islaamka daruuro loogu yaqaano inuu waajib yahay qofka marka waxa wujuubkiisa inkiraa waa gaaloobaya milladu ka baxaya milada ayuu ka baxaya qof kastoo shay shareecada ka mida caaya ama dhaleeceeya ama ku dheeldheelaana waa gaaloobaya milladdu ka baxaya ruux kastoo ka shakiya ashyaadii ictiqaadka jaasimka la caqiidaynayey oo diinka islaamka daruuro loogu yaqaanay sida arkaanta iimaanka waa gaaloobaya milladdu ka baxaya hadduu markaa ka shakiyo yacni markaa oo ictiqaad jaazima ula iman waayo waa gaaloobaya milladdu kaga baxaya haddama aragta marka yacni ashyaada gaalnimada noqonaysaa way fara badanaysaa way fara badanaysaa kuma koobno keliya intan kuma koobno intan kuma koobno munxasir kuma ah inta lagu ijmaacsan yahayna intan keliya ma aha suwarkaa aynu sheegnay kaleba waa lagu ijmaacsan yahay iyadoo ay fara badan yihiin saas aawadeed baa culammadu markay kutubulfiqhi kaga warramayaan yacni baabu xaddi ilmurtad ama baabu ridda ay sheegaan suwar fara badan taxaan waa ay sheegayaan markaysa marka inay gaalnimo tahay kutubta u noqo yani marka waxaweeye fiqiga ee laga alifay yani marka waxaweye madhab kastaba hadday shaaficiye tahay hadday xanaabilo tahay hadday maalikiye tahay hadday xanafiye tahay yani waxaweye mid walba waxay sheegayaan suwar fara badan qaarkood waxay sheegayaan dhowr boqoloo suuro oo lagu gaaloobayo milladda laga baxayo ya ayay markaa sheegayaan marka khulaasadu waxay tahay ashyaada lagu gaaloobaa aad iyo aad bay u badan tahay marka saas aawadeed waxaa loo baahan yahay kutubahaas fiqiga ah yacni marka baabu ridda in la eego kutubo gaaroo culammadu ay ka qoreenna waa jiraan kutublictiqaadna waa lagaga hadlaa ibnu xajar alhaytami waxa uu leeyahay kitaab laha qawaaticu lislaam oo isaguna suwarka lagu gaaloobo uu gaar yeelay qawaatic baanu ka cabiray sida halkan sheikhu ka cabiray cabbiray nawaaqidulislaam ayuu isaguna qawaaticu lislaam ka cabiray waxyaalaha islaamnimada gooya yacni kutubo kaleoo culammadu ka qorayna waa jiraan jiraanoo markiisa waxa gaara oo laga allifayna waa jiraan marka waxa weeye waa mawduuc kollay sidiisa u ballaaran weeye marka ashyaada caynkaasa kollay in la bartaa waa muhim si looga taxadiro oo laysaga ilaaliyo maadaama gaalnimadu ay khatar tahay cadaab abadiyana ay sababayso in loo aqoon yeesho si looga taxadiro yacni aad yo aad ayay marka u habboon tahay aad yo aad ayay u habboon tahay marka in sha allahu tacaala muqadimadaasaynu maanta ku gaabsanaynaa darsiga aynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala beri in sha allahu tacala ayaynu bilaabi doonnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk